saaxiibayaal subax wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa sabti taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanada labada barnaamijka falaqiinta waxaynu ku eegi doonaa oon qodobkaynu ku faaqdi doono noqonayaa wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay shalay gelinkii dambe deegaana ka kala tirsan mudug iyo galgaduud iyo weerarkii lagu qaaday madax ku sugneed deegaanka laas gacmay ee degmada bacaadweyn ee gobolka mudug xubintii kalaman ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan saaxiib iyaalo mar kale iyo falaqaynta buura suraba u dheer kana soomaalin wabtuna siliway mataa hadaas xariimata abaartuna suraba u dhee kana soomaalinimo abtuna sii waymartaa xadkana sicariimate abaartuna waa sumeeye hadduu jiro saban xumaan waxaa xiga berisamaan sabsaaguna waa dhammaan gaalloolsamadaa jiro salkuna war horsanyey ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo e samada calanka kuladhan ayaasan ka taagi fare adkay soo samir lahaw bilaha soonka ibare gaalool samadaa jiro salkuna waroorsanay ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calankaa kula dhaana ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahaw ilaah soo kaai faray daruuraha sixirka iyo intan saxalkani dul iman samaaruhu wuxuu ahaa nufraamadowguusan meer sadhadka faraaruqiyo intaasoo cufan safi cudud buu lahaa cadaawuu kagaasisaa daruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sambeer sadada tafaraaruqiyo intaan sooc sooco filan safi cudud

argaysaysaba wanaag sirada baxno ahow allow sala siiyo bulshada sokeeya inay yihiin sinjiga ka midaysano boqoodkala soo maxay sariir lagu wada gamaay

dhaqankana soomaalinimo goobtuna sidhic waa in bartaa haatan saxaniidu ma tiro waxaa xalayla ii sawiray igaygoo nabad saaqayo sareeda dadka kuladay waxay sugayeena helay guuraha surad baa u dheer hankana soomaalinimo goobtuna agaag saaxiibayaal markale soo xanaagsanaya idi leenahay haddii aynu ku bilowno kooxda al-shabaab waxa ay weerartay gelinkii hore ee shalay deegaanka laasgacamey oo hoosta gabacad weyn gabacadweyne gobolka mudug ka tirsan waxaa halkaasi ka dhashay khasaaro soo gaaray ninkii waday gaariga iyo sidoo kale laba kamida askarta ciidamada dowladda ee ilaalada uu ahaa madaxdii halkaasi ku sugneyd oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha galmudug sidoo kale xildhibaano heer federaal ayaa qeyb ka ahaa oo senator cabdi xasan cawaale qeybdid iyo eh, xildhibaan dhabancad ayaa ku sugnaa goobta oo la sheegay inay dhaawacyo kasoo gaareen qaraxaasi burburkii u gestay oo gurihii qaarkood ay gaarsiiyeen dhaawacyo fudud marka laga soo tago ma jirin khasaare waa marka laga soo tago labadaasi askari ee ku geeriyoota qaraxa ee mid kamida ah uu isku dhigay gaari cabdibilaaha oo darawalka ahaa intuu kaxaystay ma jiro khasaare kale oo intaasi ka badan oo soo gaaray madaxdii iyo askartii halkaasi ku sugnaydba kooxda al-shabaab waxa ay gelinkii dambe si lamida ay weerar kusoo qaaday deegaanka ceel helay oo hoostaga ceelgaras oo galgaduud ka tirsan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac macadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in qasaare xoogan lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab qaar kamida madaxdii halkaasi ku sugnayd iyo sidoo kale askarta halkaasi ku suganna waxa ay eh, la wadaageen baraha bulshada sawirada qaar kamida askartii amaba xubnihii weerarka kusoo qaaday oo al-shabaab ka tirsanaa waxaan wax ka weydiiyey weerarada noocan ah iyo howlgallada ka socdo ee gobolada dhexe ee dalka halka ay sal dhigan karaan ugu dambeyntii iyo waxa ay ka dhigan tahay in askar dowladeed ay hor istaagaan qaraxyo loo soo abaabulay in wax lagu gaarsiiyo madax ee ku sugneyd furimaha hore ee dagaalka ayaan wax ka weydiiyey abshir axmed cali oo ka faallada arrimaha amniga iyo siyaasadda abshir wadan ay ku magac dheereen waa mahadsan tahay allah ku sharto shalay nimankiina lacaaniga ahay ee khawaarijta umada dhibaateeyey waxay weerar ku soo qaadeen laba degaan oo ka kala tirsan mudug eh, iyo galguduud waxaa ilaahay nicmadiisa waa ku fashilmeen eh, danku hormarakii ay ku qaadeen eh, madaxda galmudug ay rabaan inay ku qaarajiyaan ilaahay isagu raba kama dhigin naftii ahligay soo direen de annaguna waxaan ka horgeyna naftii hure ilaahayna waa nagu guuleeyey Eh, laba wiilaa nooga shahiiday oo geesiyaala oo surnigay qaraxi ay rabeen inay ummadda ku dhibaateeyaan madaxda ku dhibaateeyaan oo askarta ku naafeeyaan alla subxaana watacaala run kama dhigin waana la beeniyey labadaasaa nooga shahiiday midda kaleeto ay weerarka ay soo qaadeen iyadana si lamida waa ku fashilmeen waa ku ingoobeen baktigooda hadda waxaa daadsan eh, deegaanadii lagu dagaalamay marka intaasaan warbixin ka haya maxay ka dhigan marka in asgar eh, isku dhigaan qarax madax loo waday oo halkaasi uu ku fashilmo waa mahadsan tahay horta saad ogtahaba eh, nimankan caqiida beenhay wataan caqiidada saxdaana waxaa wata eh, ummadda kasoo horjeeda hadday tahay shacab haday tahay dawlad hadday tahay dhammaan heerarka kala duwan oo kasoo horjeeda hadday tahay caqiidada dhabta oo islaamka oo halagu jihaado oo halagu dhinto layiri caqiidada dhabta waxaa wadata dawladda marka waxay lamid tahay waxay lamid tahay wiilashii goday furtay lamid tahay wiilashii goday furtay lamid tahay wiilasha shalay eh, isu dhigay isu dhigay eh, qaraxaas isu dhigay waa meeshay mudan yihiin hadda waajibka hor iyana guteen waajibka hor diini iyo waajibka hor qaran labadaba way guteen loogama baran laakiin soomaha askarta dawladdu inay isku dhigaan qaraxi noocaasa waa mahadsan tahay eh, way jiraan eh, rag ka baqa way jiraan oo xoogaa eh, aaminsan in haddii ay dadaalaan ama ay qaraxa ay ka fogaadaan ay malakamoodku kasoo dhaahaayo laakiin qofka caqiidada dhabtaa leh oo iimaankeedu wasac uu yahay maahan midda malakamoodka ka orada ama malakamoodka ka cabsata maaha marka taas waxay kutusee in caqiida dhaba aan maanta lagala hortegaayo shal haday ayagu ay islahaayeen adinka aqiida ku dagaalamaaya maanta aqiida dhabtaheed waxaa heesta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta kala duwan iyo dadka deegaanka oo isbahaysta marka wax ilaahay loogu shukriyo waaye eh, dagaalhaysana dhammaad uu ku jiraa dhamaad dhammaad waa ah. dhanka kale madaxdii busharaysa dalka iyo mas-uuliyiin heer federaal ah oo xildhibaano iskugu jira oo weliba qaarkood jilib culus ay yihiin inay ku sugan yihiin dagaalka sawir noocee ah ayuu ka bixinayaa qaraxii shalay lagu weeraray madaxdaas sawirka ka bixinaya horta guud ahaan waxay tahay dalku inuu dagaal galay sawir kale oo haba yeeshe ay maxay isku day laflacaariga ama qaraxa soo xiraan ama xabada soo tuuraan sawir kale bixinaysana ma jirto madaxda baqdin gelaysa madaxda waxay kasii qaadeen dhiiganaan waxay kasii qaadeen kalsooni waxay kasii qaadeen inay cadowgu uu yahay rabashadii ugu dambaysa xaraadigu ugu dambaysa yihiin inay ku eh, meesha laaa ka dareemaan marka waa ilaahay wax loogu sufriye waaye nimankaana waxa waaye waa nafla caali owshoogina waa soo isbaatay waayahay marka laasgacmey laga soo tago eh, gelinkii dambe shalay waxa ay soo weerareen deegaanka ceel la helay khasaare xogan in lagu gaarsiiya lagu maqaalaa inkastoo faahfaahinta rasmiga ah laga helin eh, waa mahadsan tahay saaka meydadkoodii meesha uga carareen dadkii deegaanka meesha ku aasaaya ciidankana weli farxas ku horiy kusii daba jiraan wax ilaahay loogu shukriy waaye isku dayga ugu dambeeyana ay tahaan rajayna haddii ilaahaymo gobolada dhexe ay hamaanba inay ciidan dawladeed ay ka hortagaan ubabax dhigaan isku dayga ugu dambeeya inay tahaan rajayna baktigowna meeshuu yaalla u badanoo qadiimaana waa laga helay Eh, rag badan oo khawaarijta hogaamiyaan uga dhinteen marka uga dhinteen way gudin uga baktiyeen waaye marka waxaan ugu baaqan ummadda soomaaliya dhammaan meel walbay joogaan eh, inay garab istaagaan ciidanka geesiyaasha dadka deegaanka iyo ciidanka eh, dawladda labadaba howlgallada ka socdo gobolada mudug iyo galgaduud iyo qaybo kamida ah shabeellaha dhexe inta badan ciidamadu si wada jira ah uma dhaqaaqaan deegaanada la qabsada qaarkood in dib looga soo gurta ayaa dhacda maxaa hortaagan isleedahay ma jirto horta bataatanba deegaanad ama cabsi qawaarita laga cabo looga soo bax looga soo baxay ama ay difaaco waayeen dawladdu ma jirto way jirtaa deegaano farsamo milatary looga soo baxa way jirtaa oo qorshe dib in loogu laabtay qorsheysan tahay howlgaladuna si guud ahaana si wadajir u wada socdaan shabeellada dhexe galguduud iyo mudug dhamaan inkaba waa si wadajir u wada socdaan ma in hal gobol keliya laga dhaqaaqo falaqee arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faallooda abshir axmed cali oo abshir wadani ku magac dheer ahaa oo aan wax ka weydiinaynay dagaalkii ka dhacay deegaanka ceel la helay oo hoostaga ceel garas iyo weerarkii kooxda galankii hore ee shalay ay kusoo qaaday deegaanka la iska cameeyey oo ay ku sugnaayeen madax kala duwan oo heer federaal iyo heer isteed ah falanqaynta wararka ayaad la socotaan weli saaxiib yaal ugu dambeeyay isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi qof kastoo jeclaayow shabaab waa jaqaafiyey jidkii wuxuu hayaa geeridoo jiday nacabkiiye cadowgii jirrabay maatidoo nala ku jaanjaamay jarta nimankii soo waaridoo jiilalka u baaqay jirrigii ilmaha duufsado nugu jihaad siiyey horarkii junuuddii oo isbaday jayshashkiiyo xoogga jameecadii habaarku u dhocon jeedi kari weynay waxdhan baan jalleecnoo baryaha jooga aaniriye niriye markay qoonsadeen jamacda waanwaanta jariidkiioo afka laga tumo jaasadood hele jigraa lagu xasuuqiyo jibin u moodeene jugta bayrakhtaar iyo madfucu jiirta kala saafiye jallaadkiioo raggii been fasiray jaamic iyo diinta jac markaan haddii lagu dayoon jadalka u taagno jawaab qura ma soo celin karaan juuqna waa gabaye mid jandhagay mid jiisobay iyo jeel mid lagu haayo iyo jiib mid lagu baacsadoo jixinjix loo diiday jirka mid ay ka looshiyo rasaas jeeniga iyo lowga iyo qaar jufsii noqon raba juucla dhagabeelay jalfi sunugyo meelaha dhigoo janaxya duugduuga dhagarqaba jinheriya u sidoo jaqantiweelkeeda iyo koox wadka u jelanayo anfaxyaa haraye mar hadday jinkaa iyo noqdeen jaabo kala yaacday allaylahe jar baa noo curtoo jees walba u da'aye jeefaaf iyo haddii uusan helin jaanis garan waagu ama aan jid iyo loo bannayn jiha kaluu buurto jembiyada hadii laga maro janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri nabe jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiri warkalemaana yarkay fogaan eeg ahaa wh noolayaykaas wararta xaggow ka dhac ma tahriibe wardhaay waa waalantiina fogaan maanay waa ardaye ma waxbarashuu ku maqnaa war kala maanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiine ogaana fartiin buu yidhi halayga gaarsiiye ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba wuxuu yidhi ciidanku markay magaalo qabtaan oo khawaarijtu ka yaacdo waxbayay magaalada uga harine kuna sugin inay qaraxyo kula soo laabtaan cadow jabay waa laysraaciyaa yaysan kaba harine ciribta ciribta haw saareen cadow cararayaan laga hari miyuu yidhi hay jabinnin iga soo horjeedi allahayow war miyay yidhaahdeen warwaaqlow gooja cadda lagama hadlin war maxaad noogu xasuusisay warba war ma haysanin eesasii wasiirey magacawday wasiirra kalena hadda booqashay ugu tageen aryaa bashiiroo war ma hayside xamse siciid xamse oo baraawe ka soo jeeda laas wasiirrada tagay tegay ka mida wuxuuna yidhi aniga abkoowgay inta ka hor gabar heer laascaanood ahaan meeshaan ku guursadee maxaa i maleeyoo siin hayaay waar xamsena ma yimi war kalemaanay war ma haysaane intaan carte xasuusan iyo intaan joogin wacdarihii tiyaatarka ka dhacay ha ka barteen cabdiqaasin ninkii dhashane war hanti dhowruu wuxuu yidhi eh. xilligii cabdiqaasin aan garaadsaday warwarkaa naga dhex tiyaatarka waxaa lagu soo bandhigay filin hal saaca oo taarikhdii carta ka hadlaya madaxda jabuuti iyo madaxdii soomaaliyana way isugu yimaadeen walaalahayo walaalahayo eh. kuwan wada dhalanayo eh. wada igu furan banaan waraaban keli u ahay wanaagiinan jeclahay leerey warmadayo waxaa taa ka darnaydoo ilaa maanta taagan saakiyo sagaashan iyo kowdii hadba waxaad ku sugan tahay waan kula socdaa waan kula socdaa marna kama seexan kama seexan soomaali weyney aryaadhaha maanay jabuuti aad uma taqaaniinaan u filaahe fannaankii weyne cabdinuur allaalaha idinsoo salaamoo yidhi xerta kalamaan soomaali oo dhanay matelaan war cabdullow jabuuti seenaan u aqoonay ismaaciil cumar geelaaba madaxweyne ka ahe war cabdinuur allaala waxaan ku xusuustaa jacay lama moosi karo sidii mayaygu daa muraad buu kugu dilaa midiya dhiig loo sitaa calbowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa masiibadu way jirtaa waar cabduun rallaale waa nin caano ummaddoo dhan wada taqaane anigu waxaan ugu jeclahay heesihiisa gabadhiyaan rabeelu riyaaqayo ma markii aan lahaa gaajada ku reeb roobkii da iyo ramaskii baxiyo marayskii gugay yaduna rasatay warbow cabdinuur allaala garan maysaanin walwaaleyoyhoy war maheena laga washo hidda weye markuulaa xagee joogteen aryaadhaha tiyaatarkan hadda aad sheegaysiin sheegaysiinoo ka qaadi jira cabdinuurna waxba ka garamaysiin maxay dantu ciisha wiilo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna doqon moodayaan warwar ma haysaan cabdinuur allaale bil kadibuu muqdisho imaanaya golaha murtida iyo wacyigelintuuna bandhig ku samay doona caleemo qoyan iyo sacab iyo mashxaradna waa lagu soo dhowayn doonaa waana kii hore u yidhi dadka hayska weynayn inaad keli waxgaraad tahay hayska dhigin walaale waan walaweynay tiyaatarka somalilan ma lagu macsuumi war cabdiqaasin madaxweyne carta lagu doortay buu ahaaye khudbadda uu hadda jeediyey wuxuu yidhi dowladdu dadaalka ay inay waddaay waa feecan yahay ciidanka soomaaliya ee dalka xoraynayana waa u hambalyaynayaa qof kastoo damiir laho soomaaliya waa inuu garab istaago wiilashana waxaan u sheegayaa dhiigga muslimku idinma bannaana waxaad dili karteenna waa disheen isdaba qabtoo dadkiinna iyo dowladdiinna la hadla war cabdiqaasin warkaas madaxweynayaashii hore ma la qabaan war haanasmaylagobayaan daahareedyaha ka hadalo hayaana war madaxweyne shariif wuxuu yidhi ciidankii dhinta hala baaro muxuu yidhi hala yeelo war madaxweyne farmaajo kooiy toban sana halganku socduu yidhi wardeetaas waa aakhire xaggee baad naga xigtaa waar warkaa naga dhexgelinine barnaamijka tiyaatarka lagu soo bandhiga waxaa loogu magac daray dib u curashadii dowladnimada soomaaliya waxaana isloogan looga dhigay sidii geella u cayshay xasan ceel uga saar calool nibiraad ka soo celise ismaaciil cumar war ismaaciil wuxuu ka caynshay dad oo la yaqaanoo kursiga ku diriray ahaayeen kuwa xasan maanta la dirirayo nuucooda iyo iyo waxa ay rabaan iyo meeshay ka socdaan midna lama yaqaan culimmaduna waxay yidhaahdeen sida diintu sheegtay waa dadka bini'aadanka ugu sharta badan kuwaas hadda xaalka hor waa xun yaho samigay cabdulla wuxuu yidhi ow haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habar wacdeen haddii la kala haatiyey haybhayb u soo habar wacdeen warkalamaanay war ma haysiine xaafadda soomaalidu degan tahay magaalada nairobi ee islii markii qabyaalada soomaalidu ku badata amara ka soo baxay waxaana layidhi calamada qabaa'ilka ee waayahan xaafaddaa ku soo batay waa mamnuuc laguma gadi karo lagumana soo bandhigi karo lagumana xusi karo oo kaali alanka koonfur galbeed iritaymakaraarisda koramiya maya kuwa calanka dowladda puntland cid taabankadhaa ma jidho haye ma calanka galmudugaa loo dan leeyahay waa somalilan safaarad bay ku leedaha cid u diidi kartaana ma jirto war jubbaland iyo sayd axmed madoobe kenya waa laga ogolyahay hayehe hirshabeel waxaa ka iftiimay mugga war leeyin raagaysaan wixii loo mamnuucay weeye xildhibaanka laga soo doorta degmada kaamakunji xaafadda islii ka tirsan tahay oo hadle wuxuu yidhi culumadii iyo odayaashii dhaqanka iyo ganacsatadii soomaaliyeed dhammaantood waa kulannay waana wada hadalna kulligoodna waxay ka soo dacwoodeen oo ka cabanayeen magaaladii soomaaliya aafayday oo looga daba keenay kenya oo jufo kasta ama qabiil kasta calan gaara samaystay oo habeenba huteel lagu soo bandhigayo sidaa darteed waxaan go'aaminay dowladda kenyana kala hadalnay maanta kadib calanka soomaaliya baahna inaan calan kale lagu arki karin kenya warbawlka garaadka hadduu taabto waxdigala dagaalku odhanhaya warbashiiruu meeshaan ka hadlayaa waa nairobiye gooja cadde maaha waar miyana ixtiraafeen baroorto ergeykuwian kenya goraday madiidan koonfur galbeed madii meelika jireen ya go'aamadu heroween maaha aryadhahana daalina war ma haysiin anaa war idiin haye maraykanku mug kalow lacag dulsha ka saara khawaariij qarsooneed oon la ogeyn mid waxaa la yidhaa cabduqaadir maxamed cabduqaadir ikramana waa loo yaqaanay dhaheen anaa ogo intaba wax kama jiraan oo mid kalow leeyahee kan lamaadna yaasiinkil waa la yidhaahaa la yidhi ninkii soo sheegana kiiba saddex malyanaa laga sii ahoo gacanta laga saarahaa la yidhi war cabdulla warmaya sida hogaamiyaha al-shabaab ninkii soo arka waxaa la yidhi toban milyan oo dollaraa la sii hayehee farxaanoo ma taqaanaahe meehow jooga aan lacagta doonanne war cabdulow farxaan toban malyan ma qaadi kare culayskaa ku rarin wow taasi dowladdan bay anfacaysaa buu ciidanka siiya lacagta waxaan ka hawaa ciidanka haddii lacagtaas la siiyayna hore kasoo qaba lahaayeene laakiin maraykanku inay nimanku ayaan sii joogaanuu rabaa war cali jeeto hadda ka dagaalka shabaab dadka kugu hubaabinaya wuxuu yidhi maxaad ka yaryaeraysani iskama wada laydido war kalemaanay war maa isiine somalilan waxay dhaheen shabaab wuxuu soo galay buuraha sanaag iyo tog war milxana way gubatay malaha shabaab baa u warba baryahan u dhan bay gubahayeen horta milxa waa tilayni dahabaa laga qodaaye eh. maxaa hal mar wadagubay magaalada dhan miyaa lagu diriray war nimanku meeshii qoyaan ku jira waa ogyihiine eh. yaa horta u soo sahmiya naw waan qaranka somalilan waa kaa ildheerya warbowa deegaanka annaga maamulo shabaabna ma joogo aryaa bashiir dheerow haddaad maas maamushin waa laydin soo aadaa la yiri eh. ayaa maahan ma aragteen amiir shabaabo horda ayaa maahan ma aragteen amiir shabaabo horda fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqeynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho shariif cabdulle maxamed sheeke ayaa farsameynayay intaan barnaamijka mid lacina ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo